بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جلسadan waa tii labaad oo ku saabsanayd risaaladii xukmu taqniim الشhaريcة الإسلاamiية sheekh cabdiرaحmaan xal waxaan soo marnay muqadimo yaron ka hormarinay oo aan kaga hadalnay howlo muhiima iyo ictiraadaad iyo su-aalo aan kaga jawaabnay iyo muqadimaadkii iyo tacliiqaadkii ay wadaadadu ku sameeyeen risaaladan akhriyey oo ka tala bixiyey oo xataa qaarkood ay magaca ka bedeleen qaarkood ay magaca ka bedeleen taasaan xala soo maray mufiidna aad u ahayd rag badanoo culamo ah oo diintooda cilmigooda lagu kalsoon yahay ay risaalada ay akhriyeen ayna ogolaadeen ayna ammaaneen in la nashriyo ummadda la dhex geeyo ay ogolaadeen halkan muqadimadan ka bilaabaynaa wuxuu yidhi almuqadima hor dhacdadii wey hordhigii kitaabka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu mahadu lilaahi rab اlcaalamiin alla ayay u sugnaatay rabاlcaalamiin ah caalamiinta rabbigoodii ah barbaaryahoodii khaaliqoodii ah wالsalaatu ammaan iyo wsalaamu nabadgelyo calىa cabdillaahi ilaahay addoonkiisa ahaata wa rasuulihi rasuulkiisii alqaa'il odhanayay in allaha alle laa yaqbidu ma qibdoodo oo ma qabto alcilma cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala ma qibdoodo mana qaado intizaacan siibid yantasicuhu uu ka siibahayo oo ka dhufanahayo min alcibaadi addoommada wey walaakiin ha yeeshee yaqbidu alla wuu qibdooda wuuna qaadaa alcilma cilmigu wuu qaadaa biqabdi culamaa culammada qabashadooda iyo dhimashadooda iyo oofsashadooda cilmigu ku tagaaw cilmigu wuxuu ku tegahayaa cilmiga bimacnaa dadka qalbigooda laga sii maayo ayagoo iska jooga cilmiga qalbigooda laga sii maayo laakiin cilmigu muxuu ku lumahayaa muxuu ku dhammaanahayaa culammadii waa dhammaanaysa hadday culammadu dhammaatana hadda cilmiguna waa dhammaanahaya taas baa xadiis ku hadlaya xataa intiio idaa lam yubqi markuusan reebin weeye alla uusan reebin caaliman qof caalima ittakhada naasu dadku waay ka samaysanawa samaysanayaan w ittakhada naasu dadku waxay samaysanao yeelanayaan ru'aasa aljuhaala ru'aasa aljuhaala macnaha madax horjoogayaal iyo madaxweyneyaal iyo culamo isku sheeg oo dadka madax u ah oo madax u ah oo juhaalan haddana aw wax alle waxay yaqaanaan aan la arag kuwa adduunka maanta haysta oo maanta adduunka haysta oo culamo isku sheegaya caamaba aw maxaa la yidhaahda dowlada xukuuma oo madaxweyneyaasha wasiir iyo baarlamaan waxaa wey waxaas ayagaa wax nebigu alayh salatu slam ka hadlaayo ayib oday soomaaliyeed baa wuxuu dhegaystay xadiista nebiga markaasiyo tolla nebigu muxuu hagaajiyey annaga qaribayne ha arrintii saxwa sheekh nebigu intuu wax hagaajiyey oo wax aslaaxiyey oo ka hadlay wax la heli kara maaho laakiin annaga baa qaribayna oo ku ciyaarayna hawshooda ayib fa su'ilu markaasaa la weydiiyey ruaasadii juhaashaabaa waxaa la weydiiyey raasjuhaal baa waaa la wey fasu'il waa la weydiiyey war masalada ka warramaa layi faaftow way fadwoodeen bikayri cilmin cilmi la-aan bay fadwoodeen markii la weydiiyey ma aysan war annagu ma naqaano cilmina melihin culummadiina tagtay aakhari jiraan maal raalli ahaada dadkii ma ayniine oo u fadwoodeen wey gaar bay qabaan fadalluu markaasay lumeen ayagii waa lumeen ayagu marka hore waa lunsanaayeen waana sii lumeen sababto ah haddaad bikayri cilmin aad fadwooto waxaa weeye waa qatar weeye fadwa bikayri cilmin waa dadka ugu horeeyo maxaa la yidhaha naarta lagu shidaayo ayuu qof ka mid noqonaya ayib sababto saa daraaddeed waa an taquluu cala allaahi maa la taclamuun qul amara rabbii bilqisti wa anqiimuu wujuhakum maxaa ka horeeyey قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون culamada islaamku waxay ku leeyihiin culumada quraan yaqaana masaaishaasay u kala horayso iyo u kala fududa la soco qul inamaa xarama rabbiya اlm awaaxisha awaaxishtaa ugu fududa hadda la soco maxaa ugu culus wa an taquulu calى اllaahi maa la taclamuun zinadaas iyo waxaasoo dhan waaa ka fudud waxaa ka culus an taquula calى اllaahi bigayri cilmi inaad tirahdo inuu zinaysto qofku iyo hawlaha inuu ku dhacay dembigaas iyo qof inuu dilo iyo waxaa ka weyn weeye an yaquula bikayri cilmin inuu yihahdo marka qatalow marka faaftuu bikayri cilmin cilmi la'aan bay fadwoodeen fadalluu wa adalluu markaas iyagii lumeen dadkiina waa lumiyeen wey xadiiska bukhaari ayaa wariyey weeye iyo muslim inta waa wariyeen xadiis muttafaq caleh wey ayib aar fiican oo hoos wuxuu ku qabanayaa ee bukhaari macnaha uu soo horay cumar ibn cabdilcasiis uu u qoray ilaa abi bakar ibnu xasm uu qoray oo isku yidhi انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب وذهاب العلماء wuxuu yii ninkaasunta waraaqu qoray buu yii cumar bin cabdilcasiis wuxuu ku yidhi fainii khiftu duruus alcilmi cilmigu inuu baaba'an ka baqay cilmigu inuu baaba oo qarsoomaan ka baqay wadihaab alculamaa culimmadu inay tagaan iyo dadka waxyaqaanaan ka baqay walaa taqbal ilaa xadiida nabiy sal alla sl nebi maxamed xadiiskiisa mooye war kale oo ku turkuteenana ha yeeli ah, markaasuu wuxuu yidhi walyufshu alcilma culimmada iyo dadka meesha joogaan war cilmiga ha faafiya dadka waa in wax loo akriyo masaaisha dadka loo cadeeyo walyajlisu dadka ha u fariisteen masaajida iyo maraakista dadka ha loo fariisto dadka cilmiga ha la baro haddaan saa la yeelin oo dadka loo fariisan oo dadka wax la barin umad waa lumaysaa xataa yucallama intii laga barahayo man laa yaclam cidan waxba ogeyn dadka waa in loo fariisto culmmadu u fariistaan jeestaan dadkana ay wax baraan xataa xala yucalama intii wax laga baray man laa yaclam faina alcilma buu ku yidhi cumar wuxuu ku yidhi faina alcilma laa yahliku ma halaagsamayo ma baaba'ayo lama waayahayo xataa yakuuna siran intuu sir ka noqonayo cilmigu meelahaas qololka lala galo qolka noo soo xir ama nala maqlaya laba intay meel iskula dhuudhuumanayo ka gaarahayo waxaa weeye cilmigu waa fiican ma cilmigu hadduu sir noqdo oo laba qof iyo saddex iyo layskula soo haro ummaddaa jahli baa asal noqonayo u fiirsa annaga masaajideenna iyo carada waa ka jira u fiirsa sheekhu masaajid waa iska haawanaysaa sheekh masaajid waaba iska bannaan tahayo wax duruusa iyo wax cilmiya iyo xadatana iyo akhbaarana aad maqlaysa miyay jirtaa waa iska haawanaysaa sheekhu dadkii xaggee aadey kii <laughs> waa joogaan laakiin maxaa dhacay waxaa weye duruusa cilmi baa dhacay cilmigaa baaba'ay in wax la akriyo lama rabo in wax la arsana lama rabo nasal lah salaam wxukir wlmarwiyu maxaa la yidhaahda canhu sa nebigu ka hadlaya wlmarwiyu canhu sal la nabig ilahi baa laga wariyey qowluhu waraadiisa hadalkan uu soo wada wadaadku culummadu waa isku hayaan sixaadiisa dacfigiisa culmo badanna waa daciifiyaan culmana waa saxiixiyaan culmana waa saxiixiyaan culmana waa daciifiyaan ayib laakiin axmed eh, axmed bin xambal oo kale yaa raggi ugu horreeyey oo saxiixiyey ah raggi ugu horreeyey saxiix axmed ayaa ka mida wey marka culmana waa daciifiyaan culmana waa saxiixiyaan saa marka loola soco marka wlmarwiyu canhu laga wariye aggiisa wey sal la a nabig ilah waaa laga wariye qawlu uu yidhi yariu yariu halkaanaga noo qoran kutuba qaarna waxaa ku qoran yaxmilu marka labada laftiba waa jira yariu waxaa dhaxalhaya wey hada cilma cilmigaa waxaa dhaxalhaya min kulli khalafin ummad kasta oo dambaysa bimacnaa oo selafkii ka dambaysa ummad kastoo timaado gadaal ka timaada waxaa dhaxalhaya cilmigoo qaadanhaya cuduuluhu waxaa la dadkiisa fusaqo iyo juhaal iyo qaadan maayaane cilmiga ummadba ummadda ka dambaysa waxaa ka dhexlaya oo ka qaadanahaya cuduuluhu dadkiisa caadiliinta oo lagu kalsoonaya diintoodii akhlaaqdii ammaanadooda ayaa qaadanahaya maxay samaynahayaan yanfuuna canhu waxay cilmiga ka nafinahayaan oo ka saafiinhayaan oo ka nadiifinaya ka hor istaagayaan ta'wiil aljaahiliin kuwa jaahiliinta ta'wiilkooda iyo leexintooda iyo qalloocintooda ay shareecada rabaan inay luqunjibaaraan ay yac ka odhanahayaan ayb laannu jaahilku inta badan waxaa lagu yaqaanaa inuusan caadil ahayn jaahilku inta badan waaa wey caadil maaha wuxuusan aqoon buu ka hadlahaya wuxuusan garan buu gacantogaalaynhaya sidaa daraaddeed ma xishoonahayo laakiin qofka caadilkaa waxa uu og yahay ataa ka gaabsanahaya waxa uu og yahay buu wuxuu leeyahay warniyo maxaa leeyahay bal aniga iga daa buu oranahaya iska uga fiirsanaya iyo sidoo kale waxay jecel yihiin maxay ka celinahaya waa intixaal almuqtiliin wey intixaal almuqtiliin intixaal bimacnaa iddicaaw in qofku sheegto wuxuusan ahayn ayaa leeyahay intixaal intixaal almuqtiliin kuwa ahlu baatilka oo muqtiliinta oo baailka ku jira min abla baa laga keenay waxaw dadka waxaa la yidhaahdaa mubdiliinta oo xaq u fadhin baailka intixaalkooda iyo iddicaahum sheegashadooda ay leeyihiin ay wax sheeganahayaan oo rabaan masaa'il inay ka hadlaan oo wax kala turturaan kuwaasna way hor istaagahayaan way ay waana ka celinahayaan wa taxriif alkhaali kuwa xadgudbahaya taxriifintooda ay diinta taxriifinahayaan oo nusuustu meelaysan lahayn ay dhigahayaan kuwa ayagaana ummadda waa ka hor istaagayaan asigana cilmiga iyo ummadda waa ka hor istaagayan dadka noocaasa waxaa la yidhaahdaa buu nebigu alay sl slam ammaanay ayb almihi marka wadaadku hadda halkan wuxuu uga jeedaa labada xadiis wuxuu u keenay xadiiskan saxiixaynka iyo xadiiskan kale asarkan xadiiskan kale wuxuu u keeno o laisku haysaxadiisa inuu ku yidhaahdo waxaa weeye fitanka iyo mashaakisha iyo balaayada imaanaysa iyo masaa-isha ummadda loogu yeerahayo oo midaan hadda annagu aan ka hadlayna ay ka mid tahay waxaa weeye waxay ku timid bisababahee qabdi alculamaa culimmadii in la qibdooday oy tageen ooy aakhare aadeen iyo inay culimmadii yaraadeen iyo inayba gaabsadeen oo maxaa la yihahda culimmadii cilmigii oo sir noqday cilmigii siru noqday in cilmigi sir noqday masaalahan inii sheegahaya waxaad arkaysaa hadda wadaadada markaad u fiirsato wadaad walba markuu xajiyo ama cumraysto ama meelaha inuu kutub gato waxaa laga yaabaa kutubta kutub badan oo mufiida inay ku jirto oo ummadda aad u anfacaysa oo u baahan kutubta inta masaajidda la keena in laga hadal siiyo ibn cuthaymiin wuxuu yidhi muxuu tarhayaa buu yidhi haddii maktabada weyn aad fadhido oo kutub ka buuxdo oo nin ahlubidac uu soo galo oo diinta maanta o dhan wax ka sheegahayo oo xadiista kala tuurahayo oo aayadka ku ciyaarahayo oo diinta kala tuurahayo ardadii culamadii hor fadhido loo hadle wuxuu yidhi ma hadlahayaan bay kutubta maktabadda taale su-aal bay in weydiinhayaan maya bale sheekh ma hadlayan maxay u hadlilaayiin bu hadda sheekh waxay leeyahay kutubtu ma hadasho kutubtu waxay rabtaa buy in laga hadal siiyo maktabadaan inta iska waxaysataan oo kaamira xagga dhigataan oo isku qabataan wadaadku maktabad buu haystaa la yidhaahdo ee kutubtii wax ka hadal siinahay male kutubta waxay rabtaa sheekh mufiidka ah ood haysato oo guriga kuu taalla oo maktabadaha noo taalla in la keena masaajidda oo laga hadal siiyo laga dhawaajiirtao ilaa cilmigu wuxuu sir noqonayaa nin walba kitaab mufiidu haystaa u muaalacaysanaya isaga cawo dhan fiirsanaya wixii ilaahay uga anfaco abaaxadiisu kunaya boorsiisu la dhiganaya cilmigii sir ma noqon mise ma noqon sir buu noqday laakiin maxaa la dhaha masaa'isha mufiidka ummadda in loo soo bandhigo waa dhaxal culammada ay ka tageen waa ammaano qoortaada saaran waa inaad ummadda u soo gudbiso aad keento bannaanka soo dhigto kitaabkii la daabaco wixii la soo saaro oo mufiid ummadda waad u faa'idaysa haddii kale haddaad gadaal iska dhigato dad baa la sheega somalirka koonfureed ahaa oo adigu kontamiyada kontamiyada meelahaas noolaa dhulkaan joogay baa koonfurta soomaaliya waxaa haystay kutubtii maxaa sancaani imaam sancaani iyo shawkaani iyo maxaa muntasharxi muntaqal abanayr awtaar iyo suul islam yuu haysta marka wadaadadii somalida de iqi bay akhrisanahayeenoo lama ogola xawlahaas lama yaqaan xadiiska lama yaqaan waa fii qawli qiila baa la yaqaana intuu kutubta magaci ka gooyey oo boorso la dhigtay habeenkii faynuusta u shugtay dabka u mutaalacaysaa subxi markuu casharka yimaado ruuxu ka sii daaya wax masaa'il oo arab la maqal markaasaa leeya war aw hebel cilmi badana war aw hebel maxaad cusudeynaa kutubtii waa u qarsantay moogda mar hal dadka tuso markuu dhintay maale war muraadka waxaa la soo waay mise kutuma wuxuu ka go-an yahay oo <laughs> maxaa la xadiis oo shuruuxa oo xayn ah yaa waxay ugu jirtaa santuuq weyn ah, marka saas ka loo rojeego ana kutu inta la soo saaro in ummadda loo sharco oo loo aqriya ayaa la dabaabay nasal allah salaam tayib marka sheekh wuxuu keenay xadiistan cilmigu inuusan sir noqon oo la nashriyo oo la baahiyo ummadda loo sheego amaa bacdi intaa ka gadaal faqad daharad waxaa muuqatay buu yiri oo soo bidhaantay faqad daharad waxaa muuqatay oo soo daahirtay wey addacwatu dadka uu yeerid loogu yeerahayo fi suxufi majaladaha iyo jaraaidka wax lagu qoro weeye ilaa taqniini sharicati islaamiya shareecada islaamka in la qodobeeyo oo qodobo iyo mawaadi laga dhigo namber namber leh ayaa waxaa weye suxufka iyo jaraaidda iyo maqaalaadka wax lagu qoro ayaa daahirtay iyo mawaaqiicda wax lagu qoro wey wuxuu ku yidhi sheekhu wa min baabi bayaani اlxaqi anoo ka duulahayo ka inilaaqahaya wa min baabi baabkii iyo dhinacii bayaani اlxaqi xaqa in la caddeeyo anoo ka duulahaya baabka ah inay mas-uuliyadna saarantahay ummadda in loo cadeeyo iyo wabaraat dimati iyo wabaraati dimatide tay ku cadfantahay min baabida ku cadfanta min baraati dimati wabaraati dimati iyo mas iyo qoorta in la beri yeelo oo maxaa lay xaqa la guto ka duulahaya iyo watacaawun in la isugu kaalmeeyo la isugu gargaaro la isku garab istaago cala albiri wanaag iyo samafalka iyo wataqwa alla ka cabsiga hawlahan anoo ka duulahaya ayaa ra'aytu waxaan arkay oon aaminay oo ku qancay an agtoo inaan qoro can xukmi taqniin shariica alislamiya inaan wax ka qoro mas'aladaas la isugu yeerahayo majalaadka lagu qorahayo saxafiyiin iyo wariyaal iyo calmaaniyiin ay ummadda ugu yeerahay la socda majalaadka waxaa ku qoraya waxaa ugu badan boqolkiiba sagaashan waa calmaaniyiin iyo saxafiyiin iyo maxaa la garxiiro maxaa la yidhaa fusaqa ah waxaa ku qoraya inta badan oo ka soo baxay kuliyatulcilaam ka soo baxay la baray si ummadda maaa loo hagadaameeyo loo leexiyo beenta lagu celceliyo ka riil kadib xataa yakuuna sidqan baa lasoo baray ah, beenta ku celceli si marka dam qofku ya hawshaaba runba hawshaanslinahaar lagu celcelinayo hawshaan sax wey markaasaa lasoo baray nimankaa wey markii uu tukacad la arko yaa wadaadtays hayn waayo yuu maqaal qorahaya way fiirinahayaan maqaalkiisaas tafaftir waa la soo ma taqaani turxaan bixin tafaftin iyo turxaan bixin baa inta lagu sameeyo oo la naashnaasho laga soo maqaal weyn oo qortay waxaa laga soo saaraya wax yar oo gacantan qaada inta laga soo saaray beyj haafki laga soo saaro yaa laleeyahy qaali sheekh keben kagawa hadalkaan inta lagu tasarufo wax walba laga gooyo oo wax iibsanay ka gooyaan oo ayago xidana intaasay meel beyj yar kugu soo daabacayaan maxaa la yihahda colum yar kugu soo daabacayaan oo aniga maqaalkayga weynaa ah, awa la tuur lannahu maxaa dhacay culummadu saxafiyiin mahamar garaysa saxafiyiinta si wax loogu qoro marka ma gartay meesha nala ka galay laakiin saxafiyiinta culummadu maqaaladii qoraan oo saxaabadda ku qori jireen kaabir culama saxafiyin bay ahayn oo sheekhu arin wal hadda soo dhaa maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid aha ah ninka la yidhaahdo eh, rashiid rida majalatulmanaar ninka iska lahaw oo tafsiir maxamed cabdi uu ku qoray oo hadda maxaa labaitanka majalo ku daawacan waxaa iskale maxaa la yidhahdo xaamid kafri baa ka mid ah ansaar sunan maxamadiya ninka ra'iiska u ahaa baa ka mid ahaa majalatulhadyi nabowi hadda waxay ku daawacan tahay afartan iyo maxaa la dhowr majalo ay ku daawacan tahay soomaaliya raggii luuq iyo maxaa la yidhahdo baar dheere iyo ka qoray maqaalaadka oo diro culummada fiqiga sunada soomaaliyeed yaa ku qoran maqaaladooda ku qoran yihiin ayadii manaarooda ku qoran yihiin kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo lixdii baa ku qoran luuq iyo maxaa baa reeri laga qoran iyo maxaa la yihahda kismaayo iyo murgusiya laga qoran waxaasoo dhan rag culumaha soomaaliyeedna waa qoreen culamo kalena waa qoren marka waa yaqaan culumo qaabka wax loo qoro laakiin saxafigu wuxuu rabaa inuu kuga cayaaro adiga doqon kaa dhigo almuhim aan ka socon waxaa ka mid aha ragga asxaabada aad wax u qori jiray oo maxaa la yihahda heerka sare waxaa ka mid ahaa naasir sacdi naasir sacdi soo ma taqaanaa qawaacid fiqiyaad keliyaad ka garanaysaan kaana saxafiyan baarican sida qaabka wax loo qoro majallaadka wax loogu qoro waaadkaasoo tafsiirka iskale oo maa usuul fiqiga iskale oo fiqiga iskale oo caqaa'idka iskale waxaa weeye qaabkaas waxu qori jiray laakiin maxaa lasaga lagu tasarufaya almuhim hawshaan isaga soco waysa waqtiga qaadane waxaa weeye wadaadku wixii hawshaasaan damcay saxafiyiintu ay boodahayaan ay hor boodahayan ummadda ugu yeera inaan wax ka qoro wey hawshaasaan go'aansaday ayb jacaltuhaa waxaan ka yeelay biyo fii fusuulin sittati wa khaatima baan ka yeelay wey waxaan ka yeelay risaaladan iyo baxigan waaan ka yeelay fii fusuuli sit lix fasal iyo khaatimatin iyo gebagabays ayaan ka yeelay gunaanado wahiya calaa naxwi aati waana sida soo socoto alfasl awl fasalkood waxaan kaga hadlahayaa buu yidhi oon odhanahayaa almuraadu bitaqniin taqniin maxaa laga wadaa horta taqniin waa in naloo sifeeyo oo naloo sharxo taasaan kaga hadlaya tacriifkan kaga hadlaya alfasl aani fasalka labaad waxaan kaga hadlaya dawatu taariikhu dacwati taariikhda uu leeyahay iyo maxaa sooyaalka ay leedahay addacwatu ummadda loogu yeero ilaa taqniini shariica ummadda in taqniinu shariica loogu yeero la qodobeeyo taariikhdeeda iyo sooyaalka iyo abtirkeeda yaan ka hadlayaab fasalka labaad alfasl aali fasalka saddexaad waxaa weeye xujaju lmukhaalifiina wa jawaabuha waxaan ku sheegayaa xujaju lmukhaalifiin nimanka nagu khilaafsan mas'aladan oo taqniinu shariica dadka ugu yeeraya oo ama saxafiyiina ama calmaaniyiina ama culummo ku qaldantay ah ama alabatulcilmi ah oo maxaa la yidhaahdaa baan rabaa wey xujajkooda intaan u sheego inaan ka jawaabo waa garta maali gaalka dilgartisana si wey raabic waxaa weeye aladilatu xujajkiiyo adilada annaguna inaan sheeganno calaa xurmati taqniin shariica shareecada in la qodobeeyo oo mawaadi laga dhiga inay xaaraam tahay adila kitaab suna ijmac qiyaas ma ku fariisanayna anaguna fasalka afraadu fasalka shanaad waxa weeye alfasl الkhaamis xuluul الcamaliyati lidafci hadihi naazila xuluul camaliyatu wey xuluul xal wey xal iyo in la keeno makhraj looga baxo lannu nimankan mukhaalifiinta waxay sheeganayaan waxyaale ay ku cudaaranayaan oo lehin war in shareecada la qodobeeyo waxaan ugu kalifaya kada iyo kada iyo kada cudaaray keensanayaan qofku hadduu aad usan u fiirina laga yaba in ku qaldamo cudurdaaradaas maxaa xal u qofka haddaad tira war khamradu ma bannaana hee ood ka hor istaagto war waxaanu ma bannaana haddaad tiraado ama shaygaanu waa ribo aad tira ka hor istaagto shareecadu waxay taqaanaa idaa ugliqa baabun fatxu baab alaakhir mad haddaad baab ku xirto waa inaad u sheegta baab fiican oon dembi lahayn oon ismi lahayn xal waa inaad keeni karto wadaadka waxaa wey waxaa la rabaa hadduu ummadda yara waxaan ma bannaana caqliga iyo xikmad iyo maslaxada shaaciya qawaacid sharic walmaqaad sharic waxay keenaysaa haddaad baab xirto oo tira baabkan ma bannaana inaad u raadiso ood ka fakerto ku ijtihaado baab saalixa oo wanaagsan inaad furto oo tira baabkan asaga maarata kan ka shaqayso ka qaraagto midkan soo maa mamnuucu lama ogolo wadaadku markaa duxuur waa inuu yiro xuluulun camaliya waxaa weeye xal iyo maslaxo iyo manfaco camaliya oo la taaban karo oo waxay sheeganeen lagu daaweyn kara inaan keenno wey lidafci si loo dafciyo meesha looga saaro haadihi naasila dhacdadan nagu soo dhacday dhacdadan nagu soo dhacdoo nagu timid oo cusub si meesha looga saaro dhinac hadii laga firiyo naazila maaha xaqiiqatan dhinac markii laga firiyo naazila maaha lianno masaladu waa horeysay wey si laga horeysa lakin waa la hor istaago oo arki doona marka naailadana waaa layihada aadii iyo naail waa isla mid iyo naaila maaa iyo waaqico waxaaso waa isla marka masaladan si maxaa aan u dafcino waa in xuluul la keeno iyo xal lagu daaweeyo alfasl saadis waxaa weeye ashharu culamaai almucaasiriin alqaa'iliina bitaxriimi taqniin shariica waa in la sheego oo la xuso ashharu culamaai almucaasiriin culummada hadda nool kuwooda ugu caansan alqaa'iliina oo odhanaya ku qowlaya bitaxriimi taqniini hareecati shareecada in la taqniiniyo la qodobeeya inay xaaraan tahay culummada in la sheego la magac dhago baa fasalka lixaadna kaga hadlayaa haadaa wy warka waa saan kuu sheegay warka waa saan kuu sheegay kitaabku saas ku soconaya la soco way hasakatiin nambarka xagso wlilculam marka ha la ogaado hadday xawaaladu saa tahay wlilculam ha la ogaado ha la fahmo ana daaciina kuwa ugu yeerahay u yeerahay dadka ana daaciina kuwa dadka ugu yeeray ugu wacay ugu baaqaya ilaa nadariyati taqniin nadariyada iyo aragtida iyo fikradda wey nadariya waa fikra iyo maxaa la ru'ya weeye ilaa nadrati aragtida iyo fikradda wey attaqniin shareecada in la qodobeeyo kuwa dadka ugu yeeraya mukhtalifuuna waa kuwo isku khilaafsan oo ku kala duwan fii mashaaribihim meeshay ka soo cabeen wey masdaru talaqi soo ma taqaane masderka nin waliba ka soo fulay oo wax ka soo cabay oo sheekha uu maxaale ardaga u ahaa waa kala duwan yahay oxford mid baa ka yimid sawbon mid baa ka yimid harford eh, mid baa ka yimid cambridge mid baa ka yimid maxaa la yidhahdaa nobel bu ka soo duulay raggan waa ka nin asar bu ka soo baxay waa mashaaribtu waa kala duwan tahay mashaaribta iyo maxaa la masaadirta ay wax ka cabbeen oo nin walba uu ka soo dhuxul qaatay waa kala duwan tahay laakiin maxaa jamciyey waxaa jamciye weeyhe hal shay oo muxuu yahay shareecada musoo duulo masaadigtooda iyo macallimiintooda iyo odayaashooda iyo aabbayaalkooda hooyadooda kala duwan yihiin laakiin maxaa ka dhaxeeya muxaarabatu shariica ka dhaxaysa halkaasay ku kulmeen dhufsano yaraa ka dhexi kaawo nimanka marka waa niman kala duwan buu ku yihi culum baa ku jirta dalabatul cilmi baa ku jira cilmaaniyiin baa ku jira qaanuuniyiin baa ku jira gaalaa ku jirta shiica ku jirta suniyiin baa ku jira yuhuud nasaara ku jirta waa la kala duwan yahay fa minhum waxaa ka mida ah buu ku yidhi sheekhu almujtahid اmajuur nin diinta yaqaana oo mujtahid oo caalim oo wax garanaya ku jiro wlcilmu cind allah hadda mujtahid in la yidhaahdo waxaan u malaynahayaa inaysan maxali saa ku habboonayn rag mujtahidiina oo noocaasa dadka dalabatulcilmiga diinta wax ka yaqaano oo xamalat shahaada maxali sharciya waa ku jira sax laakiin in la yih rag culamaa mujtahidiina ku jira oo ummadda agtooda qadamu sidqi ku leh maxaa le walqabuul baa ku jira in la yihahdo hawsha waa baciidu hawsha iyadaa baciidu ay hawsha baciid weeye mana hayno daadkuna ma sheegin famin waxaa ka mid a ah almujtahid baa ka mida ah, nin dadaalay baa ka mida ah, alma'juuru oo ajar la weeye isaga waa dadaala almujtahid hadda in la yihahdo qof dadaalay baa ka fiican mujtahid caalimiga waxa ka fiican in la yihahdo almujtahid qof dadaalay oo muslima oo diinta wax ka garanaya oo taalib cilmi in la yihahdo almujtahid famin waxaa ka mid almujtahidu qof dadaalay alma'juuru oo ajar leh maadaama uu dadaalay ajar buu leeyahay wey aladi kaasoo huwa asaguba min ahli lcilmi dadka ahlilcilmiga oo garanaya ka mida bisharicati shareecada garanaya kaa asagu waa qof dadaalay khayr buu raadinahayey laakiin soomaaliya waxay tidhaahdaa dabkii munaafiqsheed yaa ku gubta mumin baa ku gubta wey hawshan munaafiqiin baa inta kiciyey oo mujrimiin kiciyeen oo safaarado kiciyeen oo hay-ada kiciyeen oo dowlada kiciyeen yaa culimo ku gubteen wey hawl kalena aanin kugu daro oo taariikhiya oo taariikh sheekh ma adraka ma taariikh sheekh hawtaariikhanaan kugu daro hawsha taariikhdoon rabaa inaan kugu daro waxaa weye oo raba inaad ogaataan oo meeshaano kale muhiimka ah oo anfacaysa waxaa weeye culummada markii maxaa la yidhahda ay yimaadaan masaa'il cusub iyo afkaar cusub marka yimaado waxaa la helaa rag culummaa oo ku qoldama oo horboodo sidaa daraaddeed madhabka shuuciga la yidhahda madhab shuuci soo ma garanaysaan soomaaliya soo kama biya dhigin soomaaliya ka biya dhigin soomaaliya ka biya madhabka shuuciga oo taqaanaa rag baa waxay dhaheen oo kutub ka qoreen alqur'aanu kullu shuuciy qur'aanka dhan hee geligii shuuci wey diinta nebi maxamed iyo maxaa la yidhaahda ninkii la ohan jiray muxuu ahaa ii sheeg gaalkii gaalkii ruushka ruushka muxuu ahaa markis markis iyo liirin ragga ayaga ahaa waxay dhaheen ismaba diidanaba waxay dhaheen waxaan shar ay wado maxaa la shuuciyadu iyo maxaa la yidhaha hantigoosadku wuxuu wado waxay dhaheen huwa huwa waaba shareecadaba alqur'aanu asbaxa shuuciyan w kuwo kale maay saen mataqaanaa dimuqraadiya markay tid waxay dhaheen alqur'aanu dimuqraadiyan w diin qaraa'ida lagu sheegay waxay dhaheen huwa diin islaam wey nafsu w marka haada alqur'aanu cindahu dimuqraadiyu dimuquraadiyu وهذا عنده قرآن محل شيوعي وهذا عنده قرآن تقنين وهذا عنده قرآن معتزلي وهذا عنده قرآن محل أشعري وهذا عنده قرآن جهمي وهذا عنده قرآن ها وحنا وجر شيخه hawsha waa inaad fahanka sheekhu markay wax dhacaan oo wax yimaadaan rag baa horboodahaya oo ku qaldamahaya oo duug weyn oo culamo isku sheegahayo taasay marka tan ka mid tahay rag baa marka ku aldamay w marla socoto marka wa minhum waxaa ka mida bugui kuwa ayaga almutacaali mid issaraysiinayo isweynaynahaya mutacaalim mid ismaad iska dhigahaya wey almazuuru oo dembiilaho aasimow almazuur waa dembiilo waana aaim weeye alladii kaasoo huwa asaguba min abcad الnaasi dadka qolada ugu fog ah can ilcilmi cilmiga dadka ugu fog weeye iyo wa ahlihi ahalkiisa cilmiga iyo ahalkiisaba aad buu uga fogya marka waxbuu ismoodahayaa shahaadu maxaa la yidhaahdaa soo qaatay meelahaas maa wa ka soo jacbursaday cabdalla shideyu shahaado ka soo qaatay waaba kanaaba shaacur ka fudwoodaba waaba atarba macuur wey marka midkaa isagaa fayadila markaa uu luma asagii wayudila dadkiina maxaa la yihaahdaa uu dadkiina lumiyo isagiina waa lumay ummadiina waa lumay ila dad badanoo marka noocaasoo kala duwan ayaa meeshan ku jira bukursheekh marka waa inaad saa ula socoto hamoodina meeshan xulma wada fadhidee waa la kala duwan yahay waana lagu wada jiraawo wuxuu ku yidhi walkalaamu hadalku fii hadihi risaalati risaaladan ayada ah ku qoran oon ka hadlayna waxaa weeye can mujarad اlqowl qowl keligiisa annagu ka hadlaynaa laakiin qaa'iliinta hebel baasaa yidhi hebel baasaa yidhi hebel baasaa wadaad hebel dhihi mayna annagu hawl noo taallana maa laakiin maxaan sheegaynaa qowlkaan dilaynaa buu kuri sheekhu walkalaamu fii hadihi risaala can mujarad اlqowl ee qowlkaan ka hadlaynaa weeye laa can qaa'ilihi qaa'ilkiisa sheeg sheegi mayna haddii qaa'ilka ay mushkila ka timaado oo dhibkiisu bato ha waa la sheegi qaa'ilku hadduu dhib iyo fasaad badan waa dhashay waa la taaban laakiin sida maxaa la yiraahdaa inaad iska dayso ayaa maxaa la yiraahdaa iyaduna yaa ka fiican wax magac dhihin wey haddii laakiin fasaad isbuuta waa la sheegi binaan annagoo ku dhisayno ku socodsiinaynabaa saas yeelaynaa buu yidhi calaa maa dahara wixii noo muuqday oon ogaanay oo min aladilati sharciya adilada sharciga min alkitaab wasunna walijmaaca walqiyaas annagoo ku socon ayaan saa dhahaynaa maxaa le nimankaana radinaynaa qaa'ilkana annagu bixi mayno wey iyo walqawaacid almarciya qawaacidda wax lagu ilaaliyo wey qawaacidda marciyada ah oo la dhowray oo la ilaaliyey waxna lagu ilaaliyey qawaacidda sharcigu waxna waa lagu dhowraa shareecada lagu dhowraa lagu xifdiyaa ayaduna waxbay kuu dhowraysaa oo maxaa leeyahay kuu xifdinaysaa marka alqawaacid almarciya wax lagu ilaaliyo lagu dhowray wa ashkuru waxaan u shukrina u mahad celinahayaabi bacda shukri illaahi tacaala alla markaan ku mahad celiya ka bacdi mashaayikh alfudala culammadayda maxaa leeyahay fadliga badan alladiina culamadaas fadliga lahaayo qara'uu akhriyay haadihi risaala risaaladan way akhriyeen wa abdu way muujiyeen mulaaxadaatihim mulaaxadaadkooda iyo milicsigoodana way muujiyeen wey iyo wa iyo sixidooda ayay muujiyeen wey fajazaahum allahu canii ilaahay subxaana wa tacaala xaggayga khayr ha uga abaalmaryo wa can ilislaami khayra islaamkana khayr xaggiisa maxaa leey allah uga abaalmaryo wey wa akhusu waxaan ku khaasiyeelaya bishukri mahadnaqa waxaan ku gaariyeelayaa ashaykh saalix ibnu maxamed alxaydaan maaa laydaan aydan waan malaynaaya wuuu sheegaa awowgiis muu yiri mise eh, aabiis ma aqaan shamaxamed cismaan baan u malaynaya inuu igu yiri awogiis luxaydan waxaa loogu magacaabay wuxuu qodi jiray qubuuraha iyuu qodi jiray marka dadka laxdigu samayn jiray saasa loogu magacab waxaa jira kii laxdiga samayn jira loo yeelo mise loogu magacaabo tahay marka laxaydan saas marka waa nin caalima oo sheekha weeye kutub badanna iskale weeye tahay iyo waxaa ka mid ah sheekh saalix baa ka mid ah ibnu fawsaan alfawsaan baa asagana ka mid ah asaguna macruuf waa sheekh cabdiraxmaan eh, ibnu cabdillah alcajlaan baa ka mida wey cislaanintu waa badan yihin ayaantu waa badan yihin dhowr weeye waana intood badna waa dhinteen iyo wa sheekh maxaa la yidhahdaa cabdulaahi ibnu maxamed alqunaymaan ba isagana ka mida wey ayib raggan xalan soo wada marna war sheekh waxaa ka mid ah cabdilcasiis ibn cabdalla arraajixi baa ka mid ah isagoo raggan waa nool yihin gurdigu war sheekh maxaa la yidhahdaa wadaadka waa nool war sheekh sacd ibn cabdiraxmaan baa ka mid ah maxaa la yidhaahdaa alxusein baa kamida w alxusein ayaa kamida ayb waxaa kamida shaykh cabdiraxmaan ibn saalix almaxamuud wadaadka waa macali kutub mufiid ah oo fil caqaa'id ayuu leeyahay wey aad bay kutubtiisa mufiidta xaqiiqatan waana nin baabka asaga ah waxaa la yidhaha aad ugu fara dhudhugon wey washeekh waxaa kamida cabdiraxmaan cabdallah eh, ibn cabdiraxmaan baa kamid sacdi baa kamida wahayrihim actaqahum allahu allaha ka xoreeyo wa waalidiihim iyo waalidiintooda allah ka xoreeyo min annaari naar allah ka xoreeya aamiin weeye wa ila risaalati risaaladiina waa tanaawul wa ila risaalati nafacani allah walmuslimiina biha risaaladiina waa tana hadda iska fiiri weeye nafacani allah biha maxaa la yihahdaa nafacani allah walmuslimiina biha aniga muslimiinta allah nagu anfaco alfasl اlawal fasalka koowaad waxa weeye almuraadu bitaqniin muraadka ujeedada danta laga taqniinka wey almuraadu bitaqniin waxaa weeye kama qaala shaykhu saalix ibnu fawsaan alfawsaan siduu wafaqahu lah allah waafajiye wadcu waa deji weeye mawaadin mawaadin la dejiyo maadooyin iyo qodobyo la dejiyo dastuurka qodobyo kuwa maadooyin koodan yahay maada waa taqaana jimculmaada mawaadi waa jimculmaada wadcu mawaadin maadooyin kow iyo laba iyo saddex loore waa in la dejiyo ee tashriiciyatin oo maxaa la yidhaha jidayn awe tashriici bimacnaa waxaa weeye jidayn weeye waajidaynwakuukumahayo biha ya waa ku xukumhaya alqaadi qaadiga maxkamada fadhiya ku xukumahayo oo walaa yatajaawazuha mana gudbi karo diinta nebi maxamed xataa hadday khilaafsan tahay qowl daciif ah hadday tahay oo lagu jeeda xataa hadday tahay laa yajuusu lahu tajaawus wey xala waan soo marnay uma banaana xataa hadduu caqiidaysayo aaminsan yahay boqolkiiba boqol inay masaladu qaldan tahay dastuurkay ku qoran tahay sidiisuu ku soconaya kamana leexin karo marka waxaa wey wadcu mawaadin maadooyin in la dejiye weye tashriiciyatin oo jidayn ah weye yaxkumu wax ku xukmaya biha ayada alqaadi qaadiga wax ku xukumahaya iyo xaakimka maxkamada fadhiya oo walaa yatajaawasuha mana gudbahaya wey mana dhaafi karo ilaahay baa rasuulkiisaa yidhi qowlkan qowl ka xoog badan baa jira masale saas ma dhihi karo warkaa asaga kuma dhaca wey marka hadde maxaa kuu soo baxay qaadiga meeshaa xukumoo fadhiyahayna xalan ka soo hadalna ninka uu yahay waa naqaana waan ka soo baxa ayb isaga haddii la yidhaha qaadiga maxkamada fadhiya su-aal bara inaynu weydiiyo qaadiga maxkamadda fadhiya hadii su-aal weydiyo la yidhaahdo qaadigu dadku kitaabka ilahi baa ku maamulaysa iyo sunnada nebi maxamed maya buu ku leeyahy kuma xukumayo maxaa ku xukumaysaa dastuurka jamhuuriyadda ku xukumaya warcad soo maaha haddaan inta u timaado tiraa isaga qaadi waxaan ku weydiiye sorry waxaan inaan ku weydiiyaanaa ma kitaab alle iyo sunniya bukhaari miiskana wax ku xukumaysaa waxaa ku leeyahay maya kuma xukumaya maxaa ku xukumaysaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka maxaa leeyahay baan ku xukumaya kada kada ku kala xukumaya qofka maxkamadda ka soo baxay haddaad tiraad maxkamadda fadhiya war maxkamaddu waay dadka wa u kala saaraysaa kitaabullaahi wa sunati nebi ala slam diinta wa kala saaraysaa maya maya bu kuleeya kuma kala saaraysa he s wa kala saar somalia qodobka meesha ku saaran feerbuurka meesha ku saaran somalia kaas wa lagu kala saaraya marka dadka maxaad beenta ugu sheegaysaa sheekh waxa la yidhaahda qaanuun shareeco waafaqsan ma jiro wadaadada afkoodan baa laga sheegsheegahayaa mooge laakiin xataa dowladdu ma sheegayso qudaadu ma sheegahayeen ummaddu ma sheegayso laakiin wadaadadiibaa inkaaro ku dhacday waxay la soo taagan yihiin qaanuun shareecada waafaqsan waa la dejin karaa waa waafaqsan yahay wax karbaana ma garanaysid hawl isagu aysan lahayn bay ku naar galaan walciyaadu billah war hawshaan qof ummadoo dhan agteeda waa macruuf waana la ogyahay haku qaldan marka qaadigu wuuu walaa yatajaawasu ma gudbaayo mana dhaafi karo aw bimacna macno kale dhinac kale haddii loo dhigo waxaa la dhihi karaa siyaaqatu siyaaqat laxkaam axkaamtii waa in la siyaaqiyey oo la dhalaaliyo wey axkaamtii waa in la dhalaaliyo oo la coriyo asharciyati ee maaa sharcigaydu diiniga ahayd fii cibaaraatin weero iyo kelimo waa in lagu siyaaqiyo lagu soo dhalaaliyo lagu soo kaxeeyo ilzaamiyatin oo dadka lagu laasiminayo qasaba waajiba oon laga leexan karin maxaasaa loo yeelhayaa lijli ilzaami maxaa la yihahda qudaati bilxukmi bahaw maxaasaa loo yeehay lijli sabab iyo daraad weeye ilzaami in lagu laazimiyo oo lagu waajibiyo alqudaati ragga qudaa dadka qudaada bilxukmi inay ku xukumaan biha ayada inay ku xukumaan qodobkaan shareeca dowladdaa degsatay harciguinta qodobu ka kooban yahay waa la yaqaanaa ma dhaafi karta asagaas wax ku xukumaysaa haddaad dhaafto soo maaha xilkana waa lagaa qaadaya dastuurkaadna khilaaftay qodob kalana ku qabanayo laftiga godaad dastuurka khilaafto qodob waxaa lagu qaadayaa lagu yidhaahdo mukhaalafatu dastuur kaasa adiga lafta laga qiilbaaraya xabsa lagugu tuuraya marka ma dhaafi kartid isilaali marka labada tacriif hadda sheeg wadaadku laakiin tacaariif badan oo kalena waa jiraan tacaariif kale oo badan baa jira inaan soo qoraan damcay laakiin waa iska daaya waa isu dhowdhowyihin waa isu dhow wax saasoo macnaa uma dhexeeyaan wadaad kala duduwan maaa la ay sheegeen oo qoreen ayaa jir markaa waa ku filayiin labada tacliim midaan maxaa ka fahnay marka siyaaqat laxkaam axkaamta in la siyaaqeeyo axkaamtii sharciga ahayd oo fiqiga ahayd in lasoo siyaaqeeyo oo lasoo dhalaaliyo wey harciya fii cibaaراaتi kelimaad iyo weero adabi ah oo fiican oo macaan oo qof luuqada yaqaano adiib uu ka soo shaqeeyey oo gaaban muujiza ayaa lagu soo kaxaynaya ilzaamiyatin oo ummadda lagu laaziminayo kama leexan karti ma diidi kartid ad waxay ohan kartaa minhaajka haddii qowlkaan ku jiro diiday qowlkaan minhaaj ku jira ma taqaanaa wejigan waan diiday intaas weji baa ku jirta soo maaha kan diiday oo kan diiday oo kan diiday kaasaan qaataad ohan kartaa laakiin kuwan maxay ku leeyihin maya wujuuda ma kala dooran kartid adiladana ma kala dooran kartid masaa'ishana ma kala waxayn kartid ijtihaadna kama furna ilzaamiyatun wey laazim weeye meel kale ma aadi karti liajli ilzaami baa saa loo yeelay ilzaami اqudaati qudaada laftigeeda in lagu laazimiyo qaadiga in cabdi adoon laga dhigo wey bilxukmi biha ayada in wax ku xukumo qaadiga dhanoo maxkamada noo fadhiya inuu ijtihaado inuu fakero maskaxiisa inuu ka shaqeeyo hawsha inuu roorogo midna looma ogola wuxuu asiir u yahay oo maxbuus u yahay qaanuunkaa meesha yaala asagaasoo fiirinahaya waxay dhinaca uma dhaqaaqi karo waa cabdul maxaa la yaala qaanuun ma dhaqdhaqaam karo isma nuxnuuxin karo marka taa waxaad ka ogaatay in marka koobaadba shareecadii oo dhanba waxaa weeye meel lagu soo ururiyey baa aad ka fahmaysaa w hadda shareecaan dhahno su-aal baan rabaa inay weydiiya aad wax ugu fahantaan oo iska dhib yar su-aal uga dhib yar aad u fiican maxay taa haddii tusaale ahaan dowlad baa timin islaam ah soomaaliya ka jirtaa tusaale ahaan sacuudiga ka jirtaa masar meesha rabta waa dowlad islaam aa timin waxay tiri waxaan rabnaa in wax lagu xukumo oo maxkamadaha la geeyo kitaab ullahi caza wajala keliya faqad sunna iyo bukhaari muslim bukhaari ma jiraan qur'aanka waa in qadaha la keeno maxkamadda la keeno sunna ma jirto ma banaan tahay mise ma banaan ya maxaa diidaya sheekh kitaab ullahi caza wajal weeye maxaa laga tegey maxaa laga tegay sheekho marka kitaab yar oo wadaada ay meel ka soo qorqorteen oo wax ka soo ay urursadeen ayagu soo doordoorteen oo maxaa lee gebigiisaba laba boqoloo sa saddex boqoloo safca ma shareecadii nabi maxamed ku dhamaystiran marka maya wey kaa asaga ah oon qur'aanka jus ka mida ah axkaamtiisa xataa aan aysan ku jirinin ama suurad qur-aanka ka mida ah, ayaa ummadda lagu laaziminaya shareecada inteeda kale o jamaca lah waa la tuura warwaynasa wa fahantaan sheekh wadaad maxaajid qaadi kalaa yimid amiir kalaa yimid oo balaaya ka dhacdo sheekhu katara wuxuu yidhi nin khilaafkii baa batay naga daaya annaga qur-aanka naga daaya waxaan rabnaa bukhaari bas in wax lagu xukumo buaari soo adiia maa kitaab sai soo maaha bukhaariga iyo fatxubaariga uga qiil baarteen ummadda maxkamaha hala keeno muslim lama keeni karo maxaa ka tira mubanaan soo banaan maxaa diidaya maxaa diidaya ha hareecadii sha bukhaari ficil ku wada jirtaa dhexdiisina maqaar ku jirta sheekha famaa baaluka sheekh marka in la yidhaahdo oo ku ilzaamiyo xoogaa qodobaho meelo laga soo qorqortay oo buug yar ku qoran ee in la yidhaahdo kan waxa ku jira aad mulsam ku tihiin inta kale looma dhowaan karo waxaa weeye qofka faahimka oo wax fahmaya oo shareecada fahmaya oo diinta fahmaya oo waaqac fahmaya hawshaa waa iska garanaya taqniinu shariica waxda inuu baatil iyo diin la'aana yahay waa fahmaya waana inii cad haddana malaynaya alaysa kadalika suuradooda soo waadix maaha suurada waadix waad ogaan doonta si loo sii cadeeyo aan ka socon alfasl الثاني faslka labaad waxa weeye taariikhu dacwati ila taqniin الshariica taariikhda ay leedahay iyo meeshu ka soo jeedo adacwatu dadka uu yeelida loogu yeeray taariku dacwati wey ilaa taqniin hareeca hareec dadka in la taqniin hareecada alla qodob ee mawaadiha laga dhigo inta kalena la iska daaya in la yidhaahdo taariikhda uu leeyahay wy taarikhda uu leeyahay wuxuu ku yidhi sheekhu ina awala man daca ina awala man dadkii ugu horreeye daca ugu yeedhay dadka ila taqniini shareecada in la qodobeeyo huwa cabdullaahi ibnu muqafac wey ninkaa le cabdullahi muqafac wey muqafic ninkaa la yidhaahdo magaciisa maxaa le cabdullaahiga wuu la baxaye maxaa la yidhaahdaa rosawi maaa la yiha rosobi waxsaasaa la oran jiray magac gaal anuu karna joseph iyo macalin john baaba dhaamay aslama calaa yadi ciisa ibnu caliyi cami mansuur fatasama bicabdillahi soomaaliti ninka taladiis hoos waayoo ku aragta markii hore magacaasaa la oran jiray baas oo gaalka ah kabacdi wuu islaamay fatasama bicabdillahi la isku magacaabay waqutila waana la dilay biamri amiir biabijacfar mansuur baa lagu dilay sana boqol afartan iyo shan baa la dilay maxaa loo dila qaala canhu khaliifaة اmahdi wuxuu yidhi maa wajadtu kitaaba sandaqati qaطun ilaa waasluhu min muqaicuu ka yimid kitaabulkufriba haddaad aragta wy iyo gaalnimo iyo balaayo hee ood fiiriso wuxuuba ka soo jeeda oo asal kuleh oo ku barxan aqwaashii cabdulaahi hee munqaic baa ku jirto marka nin noocaasa oo sandaqo loo dilay oo kufri loo dilay oo ridnasandqde maxaa la yihahda waa dadka munaafiqiinta oo uu ku gaalaha islaamku maxaa la muujista laakiin gaalada dadka ayagaa saasaa loo dilay kutub maaa la yihahda waxaa ku qoran la jaabaysa kutub taarikh marka arta ninkan waxaa la leeyay markii la dilahayay inta la xirxiray baa waxaa laga gooyey gacan haddana far baa laga gooyey fartaasi gacanta xaggaa dab laga shiday waa lagu ridahayaa isagana oo fiirinaya kawaa inta laga sida dabka lagu ridahayaa haddana mid kalea laga goynhayaa dabkaa lagu ridahaya jidhkiisba hadda qayb lagudahay la cadaabahaya uu fiirsanaya oo loo imaanaya qof baa cag laga siisanaya waa lagu ridahaya shuquuq waa dhimanaysaa kabacdi markaas haddana cag kale laga goynhaya ninkaa asaga saasaa loo dilay maxaa loo dilay zandaqo gaalnimo diinta balaaye uu ka galay baa saa loo dilay kutubul maxaa la yirahda ka akhri maxaa la yirahda taariikh taraajim ka akhri waa dhow waxaan akhriyay waa dhow oon dheeraynba kuwaan inta maqaal ka qoray maxaa la yidhaahdaa aan u malaynahayo inuu yahay sindiiq asaga laftiisu ayuu leey ibnu muqafic waxaa loo dilay kaana dakiyan caaqilan faahiman shaaciran adiban buu ahaa marka maskaxdiisi caqligiisibaa inta laga masayray qataluuhu maxaa la yaha licilmi wa macrifatihi manaa balaayo walba moogta qola waxaa jirta qaraabo laah balaayo gaalnimo haddii la sheego qola maxaa la waxaynaysa tahay marka ninka waa nin noocaasa wa qaala nasr ibnu xabiib maxaa la yidhi muhlabi wuxuu yidhi akhadtu qowman baan ka qaatay buu yidhi wax ka faa'iidta min azanaadiqati baan kutubihi wax ka qaaday wey fawajadtu waxaan helay fii kutubihi u fiirsa hoosna wala akhrinaya fii kutubihi waxaan ka helay ilaa huna mantaha ilayhi qowlu muqafic baan helay buu sanaadiqa kutubteedii oo dhan aqwaashta waa dhextaada buu ahaw hoos dad gaalaysan jiray ninka asaga weeye almuhim ninka asaga waqiila waxaa leeyahay fi sabi tasmiyati abi bilmuqaffic lagu magacay waxa weeye ana alxajaaj ibnu yuusuf wallaahu maxaa la yidhahdaa wuxuu u dhiibay maxaa la yidhahdaa hantidu u dhiibay wuxuu ka dhigay maxaa la yidhahdaa waardigu ka dhigtay oo yusamaa maxaa la yidhahdaa daawayhi baa lagu magacaabaa wey baa loola jira kharaaj alfaris buu u dhiibaa kharaajkii waxayna ka soo baxaya hantidii buu dhooxiyo waardayga oo wajman famadda yadahu famadda yadahu ila al-amwal xoolihiiba aabbiye xalay muqafic xoolihii la yidhi waardiye ayuu aabbiye xalay daay facadabahu alxajaaju xataa maxaa la yidhaha taqafacad yadahu wey waqiila gayr dalikana waali wafayat racyan halkaa ka fiiri almuhim aabbihiisna nin tuug oo tuugo lagu eedeeyey waa wey asagiina sindiiq waayo marka balaayo balaayo dhashay waa idiin sheega balaayo waa abtirsataa Ah, balaayo abs man shabaaba famaa dalbu ninka aabihii shabaha dulmi ma samayn w almuhim ina awala man dacaa ila taqniin huwa cabdullahi muqafic weeye alladii kaasoo xakama uu xukumay calayhi dushooda waxay ku xukumeen bacdu a'immati culammada qaybo ka mida ah waxay ku xukumeen binzandaqati inuu munaafiq gaala uu ku gaalaya bay ku xukumeen waana la dilay hawsh baa loo dilay iyo sidoo kale waxay ku xukumeen walkadibi been inuu sheego nin beenlow ah oo diinta kuxale ku been abuurta oo xadiis beena degsada oo aqwaal beena degsada culamada ku been abuurta ayuu ahaa wey sidoo kale waxay ku xukumeen oo lagu yaqaanay iyo watahaawin fuudaysi weeye biamri diini diinta arrimaheeda uu fuudaysto oosan waxba ka soo qaadin ayaa lagu yaqaanay ninka asagaa wey ilaa aakhiri wey balaayaa lagu sheegaye adugu waxaad ka akhridaa bidaaya wanihaaya iyo ibn xafi ibnu kaiir iyo lisaan miisaan xafi ibnu xajar iyo culummadaa laguu soo sheegay wafayaat lacyaan iyo hawshaa laguu soo sheegay taraajimta culimmadu meesha kuugu qoran ka muaalace iyo maa khaliil safadi maa kitaabkiisa wafayaat maaa la yihahda alwaafi wafayaat iyo maxaa ka muaalace ninkaa nin inkaar qaba oo lagu xukumay diin la'aan markii dambena loo dilay ayuu ahaa ninkaasoo ninka ugu horeeyo iyo shareecada hala qodobeeyo waxaad fahamtay marka hawshaan cidda dhashay waad fahamtay mar haddaad fahamtay hadda aniga waxba igama baahan marka suuradu waa kuu cadaatay inay hawshaan balaayo ka soo jeedo waa fahm xayu buu yidhi meeshuu ku yidhi sheekhu xayu meeshii xaawala wuu isku dayey ibnu muqafil wuxuu isku dayey iqnaaca inuu ku qanciyo inuu ku qanciyo ka dhaadhiciyo isku degay e, buu isku dayey abaa jacfar maxamed abi jacfar ilmansuur buu isku dayey wey oo dhintay boqol konton iyo sideedii wuxuu isku dayey inuu ku qanciyo bitaqniini in shareecada la qodobeeyo wuu isku dayey wey ah, hawshaas maaa la isku day iqnaac abjacfar mansuuf sanadkaan bitaqniic in la qodobeyo shareecada fii badi bilowgii weeye alcahdi alcabaasiyi cahdigii iyo waktigii cabaasiyinta bilowgoodaaw ila abjacfar mansuur waxaa ka horeeyey safaax baa ka horreeyey sooma safaax markuu meesha ka baxa abjacfar mansuur yimid waxaa weeye bilowgiiba ninkaanaa yimid wuxuu ku damcay inuu ku qanciyo shareecada noo qodobeyo waxa weye waa sindiiq wuxuu haystaa kutub hore oo gaalo iyo faris iyo waxyaalaha kale maaa maamul wa lagu maamuli jiray oo hindiya iyo maxaa la yidhaha turkiga iyo iiraan iyo balaayo ka soo jeeda buu haystaa wuxuu ka qiilbaaranaya hawshu wata ummadda reer inuu dusiyo fii risaalatin buu qoray weeye samaaha uu ku magacaabay risaalata saxaaba buu ku magacaabay Ah, wuxuu ku magacaabay risaalat asaxaaba saxaabada laakiin la soco saxaabadu maa saxaabada nebi maxamed ha qaldami risaalat <laughs> saxaaba ku magacaabay ay saxaabati maxaa la yidhaahdaa wulaad walkhulafaa ula jeedaa wey adigu haddii tis maxaa la risaalatu saxaaba hadda lagu yidhaahdo saxaabada u fahmi lahayd wey waa min mulabbisaat maxaa la ahlulbidac wey kitaabka ay kuu qorahayaan sheekh magac balaaya ka dhacday oo maxaa la aragona marmay kugu qorahayaan wey ah, waay sheegeen maaa la yihahdaa bacdusaxafiyin baa waxay sheegeen nin baa jariirad soo saaray markaasuu reer yamaneednu aan malaynaya waa laga gadan waaya maalintii dambea waxaa la yihahda wuu fakera ciwaan weyn buu wuxuu u sameeyey wuxuu yidhi cinqilaabun waqaca fi lyaman inuu saasaan u malaynahay cinqilaab baa dhacay dowladda cinqilaabay subaxdii jaraa'idka soo baxay ninkay soo baxeen maxaa yeelay headlineka waxaa ku qoran canaawiin maxaa leeyahay waa weyn afgembi dhacay jirid waa la kala boobo qof wuxuu balaaya cinqilaaba dowladda cinqilaab balaaya dhacday hoos markii la akhriyey nuxurkii la akhriyey maxaa la yidhahdaa hee dameer reeryada ay la wareegtay oo maxaa la yidhahda rarkii ka daatay baa ku yaalla wey dabeerkeediidii haamii saarna intuu cayn wareegay ka daadatay inqilaab baa dhacay inqilaabkule wa la amdoobiye soomaa oo wa laysdaba mariyo marka dabeerkeediid ka daadatay nimankan marka hadda waxaa weeye saxafiyiintii ahlubidcu waxay yaqaanaan ummadda si loo siro muxuu ku yidhi marka risaalatu saxaaba buu ku yidhi ey waxaa laga wadaa buu yidhi sheekhu maxaa la yidhaha saxaabat ulwulaad walkhulafaa maxaa la yidhi asxaabu ulwulaad walkhulafaa ayaa laga wadaa ragga ayaga ah ayaa la hadlahayaa waktaraca wuxuu maxaa leeya soo gudbiyey weeye ama soo bandhiga wey ikhtirac waxaa weeye waa arxu waa cardu fikra wey waa ru'ya inaad mabda iyo fikrad iyo ru'yo inaad soo bandhigto soo gudbiso ayaa la yihahdaa marka waktaraca waktaraxa wuxuu soo bandhigay weeye oo soo gudbiyey oo maaa soo bandhigay weeye calى اkhaliifati khaliifka wuxuu u soo bandhiga jamcu اaxkaam akaamta in aamta iiga in la jamciyo jamc akaam اfiqiya axkaamta fiqiga in la jamciyo la ururiyo meel la isugu keeno wa ilzaami in lagu laazimiyo oo lagu waajibiyo alqudaati qudaada in lagu laazimiyo bilxukmi bihaa iyada ina ku xukumaan wuxuu yidhi axkaamta fiqiga kutubta ku qoran hal meel ha la isugu keeno hal kitaab ha lagu jamciyo kitaabkaa asaga yaysan dhaafo daahirka marka hadalka saa u fija xoogaa iska royin soo maa markaad ka fiirsa markii layihahdo ushdeexa ku qoran oo alla keeno manhaajka alla keeno mahadabka alla keeno subadka alla keeno meel hala isugu dhico kitaab weyn inta laga saaro si wax lagu xuko markii la yihahdo hada ma axsana bihada wallahi waa fiican hawsha waa naloo soo dhaweeyey hawsha naloo soo saas dhahaysaa wa laakiin waxa way hawsha ayaa fahmi kara ninkii waa diinta fahansi waa fahmi karo hawsha ninkii fahansi waa fahmi kara hawsha ayaa alxamdulillah nay wada fahmaysaan hadda waa inay caddahay laa shaka inaad hawshay kulligaana fahmaysaan shaki igama jiro igu aqoondhaantaa marka wuxuu yidhi waxaa wuxuu jamcu alaxkaam alfiqiya wa ilzaam alqudaati bilxukmi bacdu wuxuu meel ha lagu jamciyo qudaadana ha lagu laazimiyo ha la yidhaahdo inta kutubtan ku qoran ma dhaafi kartid mana ijtihaadi kartid waxna ma baari kartid aayad quraan ma keeni kartid xadiisna ma keeni kartid ma dhaafi kartid intan xaq uma dhaafo ha la yidhaahdo ay wa kaana wuxuu ahaa kaana waxaa ahaae mima qaalahu wuuu yidhi i risaalati risaalati gu yiri waa lagu sheegaya wa kaana mima qaalahu i risaalati waxaa ka mid ahaa waa tana falow ra'a hadduu arki lahaa buu falow ra'a amiirkiibuu rabaa inuu maxaa la yidhaahdaa uu sasabo oo basbaas iyo maxaa la yidhahdaa masaajo u mariyo oo iirbad maxaa la suuxina ku duro kama ciddadiisa ka dhammaysto wuu ammaanaya wixii falow ra'a hadduu arki lahaa ala amiiru lmuminiin amiirka muminiinta hadduu arki lahaa an ya'mura macnaha anagu fikradda ma wadano ee asagaa watow amiirku hadduu arki lahaa oo la kumaanficnaan lahayda falow ra'a amiiru muminiin hadduu arki lahaa an yamura inuu amro falow ra'a amiiru muminiina hadduu arki lahaa an yamura inuu amro oo faro bihaadi laqdiyati xukumadan ayada xukunkan maxkamadaha iyo ka dhacaaya hadduu arki lahaa iyo maxaa la yidhaha wasiyari iyo siirooyinka iyo waxyaalaha dhacayo siyar siyarka oo maaa taariikhiga oo saxaabadii khulafaa raashidiin iyo ka dhacay waxyaala noocaas almukhtalifati oo kala duwan hadduu arki lahaa oo fiirin lahaa oo amri lahaa faturfaca loo kor yeelo ilaahay xaggiisa loo kor yeelo amiirulmuminiinka fii kitaabin hal kitaab iyadoo lagu ururiyo loo kor yeelo oo yurfaca la kor yeelo sidoo kale macaha la jirkeeda adiyada maa maa adiya adiyadoo kitaab lagu ururiyey oo amiirka loo geeyey baa yurfacu macaha la jirkeeda waxaa la kor yeelayaa maa yaxtaju wuxuu xujaysanaayo bihi asagaba kullu qowmin qoon kasta iyo maaa madhab kasta iyo maaa la yihahda sheekh kastoo caalimaba min sunnatin aw qiyaas sheekh walo wuxuu sunno iyo qiyaasi xadiis hayana waxaa loo geynayaa amiirka amiirka wuxuu isla fiirinaya oo ka baaraandegahayaa axkaamtii fiqigeeda qadiya loo keenay iyo hee sunnadii iyo qiyaaskii iyo adiladii loo keenay isu fiirinhayaa kabacdina asaga kala xulanaya intuu jeclaada amiirkuna oo caashiqana waa qaadanaya inta kale waa daadinaya intuu ka tuuraya warkaa wey warku soo wado ma ujeeda horta meeshu marahayo saasuu rabaa inuu ku yidhaahdo alowraamrmuminiina an yamura bihadi adiya odayooyinkan ukmada dhacaya maxkamada ka dhacaya waa si yari iyo taariikhiga dhacaya wey almukhtalifati oo kala duwan isu khilaafsanya oo maxaa dhacay qaadiga basre dhinac ka fadhiya waxbuu xukumahaya midka dhinac kale ka fadhiyana wax kaloo xukumahaya mid kalena waxbuu xukumahaya baqdaad midka maya waxaasoo dhan ma ogelin waxaa rabnaa hal maxaa leeyahay kitaaba lawada ijtihaayo saasoo waa inuu ku yihahdo markaasna yamuru uu amro bihadi aqdiyati wasiyar mukhtalifati faturfaca ilayhi fii kitaabin hal kitaab iyadoo ku qoran waa kitaabka taqniinka ee daba soco kitaabka taqniinka ahaa oo dastuurka ah oon koobnaa wey haddala soco wa yurfacu waxaa la kor yeeli sidoo kale macaada jirkeeda aqdiyadaas kitaabka ku qoran amiirku gacanta loo geliyey maa yaxtaju u xujaysanaya bihi asagaba kullu qowmin min sunnatin aw qiyaas buu kor yeelaya waa adiladii la soco ayadiina maxaa la yidhaha waa laga dabageynaya uma intaas ka bacdi markuu amiirku isla helo axkaamtii qadiyadii fiqiga ahayd iyo adiladii isla helo nadara wuu fiirinahaya amiiru lmuminiina wuxuu fiirinaya fii daalika hawshaas ka baaraandegahaya asagaa uqayilay u qamuurahayo wa amdaa wuu socodsiinayaa fii kulli qadiyatin qadiyo kastana wuu socodsiinaya oo meel marinaya ra'yihi ra'yigiisu ku socodsiinaya ra'yigiisu ku socodsiinaya aayad qur'aana iyo xadiis iyo diin iyo ijmaac midna ma ahane ra'yiga asagu arko sida asaga u jeclaato laqmanaad ku socodsiinaya fii kulli qadiyatin ra'yi alladii ra'yigaasoo yulhimuhu llahu alla ku ilhaaminahayo u fiirsa xadgudubkiisa weli wax waa shaydaan wuxuu ku leeyahay ra'jigaasoo ilaahay ku ilhaaminaayo waa mulhim maxaa la yidhahda asaga waxaa la yidhahda malaa'ig baa la hadlaysa waxaa leeyahay garabdaar buu leeyahay ila maxaa leeyahay quluubulcaarifiin weeye waa nin awliyaa weye marka asaga hawlaha arkaaye ra'yiga ilaahay ku ilhaamiyey inuu arkaga ra'yiga meel maryo aayad ah, quraan iyo xadiis iyo diin midna maaho hawshaasu maxaa la yihahda u wadaa gaar wax qabo gaar wax qabo waxaasu maxaa la yidhahda amiirka garoonka ka dhaadhixiyo wayaczima uu go'aamiyo wayaczim uu go'aamiyo calayhi dusha dadka uu ku go'aamiyo oo yidhahda lama khilaafi karo lama dhaafi karo ra'yigaas iyo masaa'isha aan xukunay iyo qadaha asaga lama dhaafi karo wayaczimu calayhi uu ku go'aamiyo dad ku laazimiyo wey wayanha uu reebo can اqaضاءi xukmi in la xukumo bikhilaafihi kaa wax khilaafsanna wax lagu xukum ribay kitaabka asaga iyo ra'yigiisa wax khilaafsan oo ka duwan wax lagu xukumana uu ka reebay dadka waa nahjinaya ninkii khilaafana hee xabsigaa yaqaano weeye mushaakana waa laga joojinhayaa gurigana waa laga saaraya dowladdana waxa la yidhaha waa ka duduubanaysaa wa kataba markaana uu qoro bidaalika weliba uu qoro amiirku kitaaban jaamican soo ma jeedin amiinku markuu hawlaha arko isku dubarido waa kataba bidaalika hawsha asagoo arkay wixii adilo asaga la qumanaatay ra'yiisi mulhamka cajiibka ahaa hee loo waxyooday wixii intuu isku qoofalo waa kataba bidaalika kitaaban jaamican kitaab jamcinaya waxaasoo dhan uu ku qoro qadaada loo qaybiyo maxkamadaha la dhigo lama khilaafi la yidhaahdo hawshaa ka warramo hawshahaas amiinku hadduu arki lahaa amirku hawsha hada marku maxaa la yidhaahdaa ka baala culuma meesha joogtay amirku wuxuu loo sheego la yidhi waxa la oran ka carwa gaalimo sidiiq weeyaale gaal wey ka carbaale meesha laga carwa midkan waa gaal iska carbaale uma dacaa kabacdi wuxuu ugu yeeray kamuusan harin mansuur abu jacfar mansuur hawsha waa diiday uma dacaa maxaa leeyahay wuxuu ugu yeeray weeye alkhaliifatu maxaa leeyahay abu jacfar mansuur maya abu jacfar mansuur bu haddana wuxuu ugu yeeray weeye ilaa nawcin muqaaribin litaqniin kii markuu ka qoostay waa shaydaana dhinac markuu ka qoostay dhinac kale u wareega weligaa mowta shaada midaan ku karil kelima xata yakuna sidqa hadba dhinac buu ka istaagaya waxay haystaan bay leeyihin gaaladu cindanaa miatu khua weeyaan boqol khua baan haysanaa oo kaarto oo noo degan midda maalin baa kugu dayeynaa onton markaad soo celiso midda kontoni koowaad baad aqbalaysa ku dardaraysa taasaad qaadanaysa except baad odhanaysaa taawo oo sheekhu konton baad soo diiday maxaa dhacay war ay ugu baateen kaar naftu ii keentay waa iska aqbalaya qaati kufriga gaalima iska qaadanayaan nimankaan marka kaartooyin waa oo meel yaal hadda kaartooyinku hoos u fiisan uma daa wuxuu ugu yeeray wuxuu ugu yeeray wey uma daa wuxuu ugu yeeray alkhaliifatu abu mansuur maxaa abu jacfar mansuur wuxuu ugu yeeray ilaa ilaa nooc maxaa la yidhaha uma daa alkhaliifatu waa u yeeray cafar dadku ugu yeeray dadku ugu yeeray cafar asaa ugu yeeray wey yaan ka hadlan mid ah uma daa alkhaliifatu abu jacfar mansuur baa dadku wuxuu ugu yeeray asaga tan dadka ugu yeeray tan dadka ugu yeeray wuxuu ugu yeeray taariikhu markaa intaas wuxuu ugu yeeray ilaa nawcin muqaaribin litaqniiq nooc taqniidkii aan ahayn laakiin u dhow ayuu dadka ugu yeeray oo muxuu yah wa huwa ilzaamu naasi dadka waa in lagu laazimiyo bimuwaطa'i imaami maalik ibni anas raximah اllahu tacaala oo dhintay iyo sagaalkii wuxuu yidhi abujacfar baa wuxuu yidhi tii horoo ninku ii keenay sindiiqaha gaalka aha waa laygu diida laakiin hawl ka fiican baan fakeraya maxay tahay muwaw imaamu maalis oo kitaab weyn oo la yaqaano maaha oo kutubta wayn islaam ka mid a ah. ha midkaa asagaan soo qaadaya waxaan leeyahay maxkamadaha asaga ha la dhigo kutubta kale dhanna mamnuuc uma dacaa aljacfar maxaa la yidhaha alkhaliifatu abujacfar almansuur ilaa nawcin muqaaribin litaqniin taqniinkii wuu dhamyahay isagoo wax ma qodobayn muxuu laakiin ku yidhi waxaa la dhiga maxkamadaha muwa imaam maali bas waa adoo yiri oo kale bukhaari hala dhigo waa adoo yiri sunanta hala dhigo waa adoo yiri saxiixanka hala dhigo waa taan yiri quraanka hala dhigo bas waa adoo saas kale yiri taqniin ma jiro qodobo laakiin maxaa tiri hal kitaab hala dhigo taas yiri waa huwa ilzaamu naas dadka waa in lagu ilzaamiyo oo lagu waajibiyo bimuwa imaam maali wa ibn anas wey lagu lagu laazimiyo famtanaca waa diido waa ka reebto hawsha alimaam maali baa diido imaam maali markii loo sheegay ila waa nool yahay waa joogaaye famtanaca waa diiday wey hawshaa wixii ma dhacayso hawshaa ma dhacaysa naqli yar oo leeyahay culamaau shaaficiya meeshan aan ka akriyo oo ajiib aad u ajiib ah fawaaidda iyo waxyaalaha kutubta ku jira waad la yaabaysaa way culamada islaamka waa midda hadda sheegayne bal kutubta islaamka in laga hadal siiyo oo dadka looga faa'iideeyo waa in la isku dayo waa in la isku dayo wax laga faa'iideeyo ninka leeyahay kitabkan waxaa weeye sharx musnad imaam shaafici ilmu musnad imaam shaafici waxaa sharxay ood garanaysaan cabdilkriim ibn maxamed ibn cabdilkariim ibn fadl ibn xasan alqaswini abilqaasim alraafic ashaafici oo dhintay iyo saddexdii waa kitaabka minhaaj imaam nawowi kitaabka kusoo gaabiyo taxriirka xewdaadka iska lahaw harx maxaa l imaam muslim shaafici uu sharxay wey xadiiska ugu horey kitaabu ahaara imaamu shaafici wuxuu ka wariyey imaamu maalik wuxuu yidhi imaamu shaafici xadaanaa maalikun can safwan bn sulaym buu yiri kabacdu maaa l raafici harxay halqiimaam maalik hadalkiisa wuxuuna yidhi markuu maalik hadlay wuxuu yidhi intaha alcilmu ilayhi bilxaramayn imaam maalik cilmiga xaramaynka ku dhammaaday wantasharat kutubu wa asxaabu wa madhabuna waa baahay melol buu gaaray buu ku yidhi ayb wa can shaaficiy shaafici muxuu ka yidhi shaafici muwaa muxuu muwaa baan rabaa inaan ka hadlo iyo qisadan laftigeeda halkan uga hadlay ninka la yidhaahdo raafic uga hadla muxuuna yidhi وعن الشhاaفiعي رaحimه الله taعaلى wuxuu أنhu qaal wuxuu yidhi fي تصنيiف الموضع موضع imam شhaaفi markuu ka hadlaya ammaanayo wuxuu yidhi mا baعda kitaaب اللahi kitaaب huwa أكثر صawاaبا min موطأ imaami mالك imam شhaaفi mxuu ka yidhi waa xifdisanya la soco wuxuu yidhi baعda kitaaب اللaahi kitaab ka sawaab badan oo ka fiican ma jiro kitaab maali موطأ kitaabkii noocaasaba inta la ummadda ha la horgeeyo yaa la diiday ayb kabacdi wuxuu ku yidhi u fiirso raafic wuxuu ku yidhi wahama haaruun rashiid haaruun rashiid wuxuu damcay oo doona ban yucaliqahu inuu ku xiro mooda inuu ku xiro ka laalaadiyo fi lkacbati kacbada in laga laalaadiyo qof kastoo dawaabaya saasaa u fiiri mooda imaamu maalik baa meesha ku qoran wey meeshuusaa uga laalaada qof walba arkaya saasuu dabcay wey ayib wayaxmil annaasa dadkan inuu ku xambaaro oo yidhaahdo isaga laazima lagamala leexan karo maxkamadahan hala geeyo masaajidan asaga laga akhriyo saasuu damcay wey calaa maa fiihi wayaxmil annaasa calaa maa fiihi waxa ku sugan oo aqwaal iyo aayad quraan iyo xadiis iyo sunna iyo aataara iyo balaaqyada dadka inuu ku xambaaro damcay maxkamadahan la geeyo famanacahu maalikun maalik baa diiday hor istaaga wey muxuu saa u yahay liwaracihi warciisa diintiisa iimaankiisa ayuu u diiday qaala wuxuuna yii iirsaimaammaaliimaam maali wuuu yidhi ina asxaaba rasuulilahi rasuulka ilah asxaabtiisii tafaraqu waxay ku kala tageen filamsaari gobolladay ku kala tageen iyo waddankay kala aadeen iyo bilaaday kala aadeen wakhtalafuu waana iskhilaafeen waa ijtihaadeen nin waliba waa ijtihaadey nin walba qaadi baa amiir bua waa ijtihaaday xadiista ninba mu ka xifdisanaa qur-aanka ninba ilahay baa waxooga uga furay wakhtalafuu waa iskhilaafeen walikulli maxaa leeyahay ijtihaadin walikulli ijtihaad mid kastana ijtihaad buu leeyahay mid waliba mujtahid mutlaqa hortiisa u socdaa waana iskhilaafaa wey fatruk innaasa wuxuu yidhi haaruun rashiidow dadka u daa fatruk innaas dadka uga tag iyo wamaa akhaduu minhum saxaabe cilmigii laga dhaxlay oo nebi maxamed laga dhaxlay oo baahsan ummadaan u daabiyo muwaa iyaroo anu waraaqaan ku qorqortay oo inaan anu wa ku muaalacays ku muraajacin ugu talagalay ma jirta marka halkaas maaa ku cadaaday marka waa kana maaa l shaaficina waa ka hadlay raaficina waa ka hadlay kitaabka noocaasa oo saasa oo ahmiyadaa leh waxaw hadda markaa lama qorin la soco maaa buhaari muslim ma jiraan marka ha qaldami kitaabka noocaasa weeye kitaabka muwadadna in lagu xambaaro wuxuu u diiday haarun rashiidna waa laguu sheegay inuu cilmigu waasic yahay oosan ku koobnayn muwaa meel walbana yaallo buu u diiday muwa in maaa lagu ambaaro muwa kitaabka noocaasa wey horta muwa waa inaad saa u fahamta wey muwa kitaabka noocaasa oo ahmiyaddaa waa la diiday famtanaca waa ka reebtoonaaday wey alimaamu maalik waa diido wa wuxuuna yidhi ina annaasa dadku qad ijtamacuu way maxaa la yidhaahdaa way kulmiyeen wey ad jamcu cilmi bay jamciye oo ururiye oo kutub bay qoteen ila muwaaaad badan baa jira imaam maali muwaaan markuu haysto waxaa jira kutub la yihaah kutubu muwaaaad oo badanoo tobaneeyaa jirta keligii maaha isaga caanba laakin waa yaalaan waana jiraan maxaa la yidhaahdaa um, waalacu waxay taalacdeen weeye alacu waxay taalacdeen oo muraajacaysteen oo fiirsadeen weeye calaa ashyaa ashyaa min alcilmi bay mutaalacaysteen lam natlic calayha anagu mutaalacaysan wey lam naluc aleyh anagu aanan muaalacaysan lam nalic aanan lam naluc cafw lam naluc annagu aanan muaalacaysan oonaan taalacan oonaan arag caleyha dusheeda ayay muaalacaysteenoo arkeenoo haystaan wey marka cilmigu waa waasice muwadac kaliya dadka laguma reebi karo waana diin la'aan labana ogola ka reebta lugui markaa isaga uma intaas ka ba markaas maaa la yidha abu jacfar mansuur waa iska tegey uma caada abu jacfar mansuur waa soo celiyey almuxaawalata maratan ukhraa bu soo celiyey mar kale adana soo celiyey famtanaca imaam maalik waa diiday wy war kitaabka kacmana ku callaqi maysid kacmana dhigi maysid ummaddana lagu xambaari maayo odayga tag buu yii idaaw uma dacaa ilayha alkhaliifa اlmahdiy khaliifat lmahdi baa isaguna hawshi macali dadka ugu yeeray mooda imaam maalik waa kitaab fiican ummadda lagu xukumo famtanaca aydan imaam maalik ibnu anas waa diiday wey hawaadida ah, asagu mid walba kusoo noqonaya ilaa waxaa yaala fikradiiba waxay taalaa xilsu cilcilina mataqaanaa fikraddii nin walba markuu khaliifada ah, dowladda yimaado fikraddii wadaadkii hore soo jeediyey amiirkii hore soo jeediyey madaxtooyada diiwaan baa yaala arshiifka iyo diiwaanka yaala baa waxaa wey markii la fiiriyo waxyaaluu ka tegay waxyaaluu jeclaa waxbaa la fiirinaysa waxa ka soo boodaysa waxaa jeclayd oos arkay imaam muwadda in maxaa leeyahay dadka lagu xukumo markaasuu leeyahay alla ilaah isaga haddii laga diiday adiga in lagaa yeelaa la rabaayo adigu ka qooy marka hore w wa meesha lakala dhaxli baraaygo laakiin haddii lagubda meesha laga saari lahaa waxaa weeye hawsh maaa l waa hari lahaydu uma dacaa ilayhi khaliifatu haaruun rashiid sooma jeedin waa tanaamida kuu sheegay raafic kuu sheegay raafic kuu sheegow haaruun rashiid baa dadka ugu yeeray weeye famtanaca aydan alimaamu maalik waa diiday waa ka reebtoonaaday did wuuu ma jirto cilmi waa waasic muwaana waba kama jiraane orda iska tag wuxuu ku yidhi sheekhu walam yucraf lama garan limaalikin raximah llahu tacaala looma garan lamana hayo munaasicun mid la dooday oo ku khilaafay oo min alculamaai oo yidhi maalikow maxaa u diidaysaa waa bannaanta hal kitaab oo fiican oo muwada oo kalea ummadda in lagu kala saaro maxkamadaha la geeyo masaajida laga akriyo way bannaanta maaa udiidaysaa ma jiro ummadda islaamka waxay u arkeen hawsha imaam maalik uu hor istaagay sawaab inay tahay xaq ay tahay tan marka maxay noqonaysaa alijmaacu sukuut kii la ohan jiray maa meesha kaaga soo booday alijmaacu sukuut baa meesha kaaga soo booday wey marka waa xujo bishuruud wey shuruuddiisana waa oofsaday wey oo shuruud maxaa ka mid a ah? culammadu inay hadli kareen cidna inaysan ka baqaynin cid udiidaysa inaysan jirin inay fasaxnaayeen haddana maxaa le saa ay ku dhinteen oy ku baaba'een laga dambeeyey oo xataa culimmadii ka dambaysay aysan ku khilaafin horay u socod marka waa ijmaac camali ah oo sukuuti ah camalkii ah oo weligeed inaysa ummadu shareecada taqniin ku dar laba ijmac sukuuti camal isku qoofol ijmac meesha kaaga soo booday wuxuu ku yidhi shawkani shawkani wuxuu ku yidhi wadaadka yamaniga wuxuu raxmah allah taala wuxuu yidhi waqad tawaatarad waa israacraacday ar riwaayatu riwaayadu waa israacraacday la warinaayo can imaami maalik laga warinaya ana rashiida haaruun rashiid qaala lahu inuu ku yidhi innahu haaruun rashiid yuriidu wuxuu doonayaa an yaxmila inuu ku ambaaro oo ku socodsiiya annaasa dadka calaa madhabihi ee madhab imaam maaligu wuxuu yidhi madaahibta kaleo dhan iga daa iyo culamada kale abu xaniifa iyo iga dhaaf iyo waxaas maal fiqis iga tugo waxaas oo madhabu maalik baa dad ku socodsiinaya buu yidhi warkaas soo bandhiga fanahaahu waa ka reebay weeye can maxaa can daalika hawshaasu ka reebay ma bannaana laa yajuus buu yidhi wahaada mawjuudun ku yidhi shawkaani weeye fii kulli kitaabin kitaab kastoo fiihi dhexis ay ku sugan tahay tarjamat imaam maalik ay ku sugan tahay waa ku jirtaa qisadaas iyo maxaa leeyahay manqabada muhiimka uu leeyahay walaa yakhlu kamana marnaanayo min daalika qisada ayada ilaa naadiran kitaab naadir mooye kitaab walba waa dhex taallaw maalik in loo bandhigay madhabkiisa iyo muwaqiisa in ummadda lagu xambaaro uu diiday ka gaabsaday hor istaagay nahiyey culammada islaamkuna ay ku waafaqeen meel baa ku qoran tahay uma intaas kabacdi buu ku yidhi sheekhu haddaan marhaya caawa maxaa la yihahda isla dhaafi mayno laba sac caawa isla dhaafi mayne asalka maxaa ku ma dhamayn kara intaa arrintaa ma dhamayn karaa ama tiraan maxaa hubsandii uma khamadad way way damtay wey uma khamadad way damtay wey way baaba'day haadi alfitnatu fitnadii noocaas ahayd oo maxaa ama taqniin ahayd ama hal kitaabo hal madhaba dadka lagu xambaaro way baaba'day way damtay wey xataa axyadha intay ka noolaysay addawlatu alcusmaaniya ayaa noolaysay weeye fii awaakhiri maxaa la yaha milkigeedii boqorteeyadeedii awaaqidka ugu dambeeyey ayay noolayso boorka ka jabtay wey facasharad waxay soo saartay weeye caam kun laba boqol siddeetan iyo lixdii hijriga waxay soo saartay majallat maxada axkaam alcadliya ayay daabacday oo soo saartay weeye maxkamadahana la geeyey laguna kaleexay dadkan ha lagu kala saaro wey ah. ayb waxaa u baahan dee waqtigu inuu igu sameyn baan ka inaa halkaa iska jooga laga qaataa sababto waxaa weeye hawlo badan baa ku jira halkan hawlaha ku jira maxaa yihiin intaan majalatu cadliya la keenin waxbaa ka horreeyey kullu shay low sabab waa inaa sheekh garatow wakti hore oo madiinatu cali intaan la soo saarin saddex boqol laba boqoloo sano ka hor ayaa dowla cumaaniya waxaa lagu laazimiyey oo dowladii reer galbeedka oo faransiisku kowkaa ku laazimiyeen waxay dhaheen dadka gaalada ah oo shaam jooga kiristaankaa ah, oo jooga maxaa layihaha turkiga ku nool oo shaam ku nool oo baytulmaqdis jooga oo suuriya jooga oo ciraaq jooga oo maxaa la yihahda yaman jooga oo meelaha jooga ee waxaan rabnaa annaga recyad noo yihiin waa masiixiyiin lagu xukumi maayo diinta islaamka waa in lagu xukumo qadaha anagoo aan leenahay iyo qaade anagoo aan soo magacaabano iyo diintan iyo madhabkan iyo kristankana waa lagu magacaabo dowla cusmaaniya hawshaasaa la meenmariyey oo lagu cadaadiyey markaasa itifaaq ku jiday hawshaan ma bannaanta suma bannaana laa yajuus wa sheekhu hawshaasaa lagu laasimiyey khata horta koowaad kaas ka yimid aaniyan waxaa lagu laasimiyey safiir in la soo magacawdo safiirkaata taarikhdiisa maxuus waa ina dib u baaro safiirku uu sooreeye caalam islaami loo soo magacaabo safaarad gaalaha faransiisku ka yimid hawshaa ayadaa maxay sameeyeen safiirkii iyo qunsiladii waxay dhaheen maxkamaday furteen waxay dhaheen dadka gaalada kiristaanka halkan hawsoo xukun tageen maxkamadaha islaamkana aadi maysaane halkaana maxaa la yidhaba imaanaysaa laakiin asalku muxuu ahaa waan xkum bima anzala allah axkum baynahum bima anzala allah in jaauuka he faxkum soo ma ahayn waa laga leexda loo gambiyo haladka ugu weyn halkaasu ka yimi aaniyan safaaradaa la soo magacaaba aalian waxay dhaheen tilaabo saddexaad waxaa la yidhi garanaya qodka kiristaankaa xukunka inay aadayaan muslimiintuna annagana soo aadaya laakiin qof muslima iyo qof kiristaan hadday wax isku qabsadaan maxkamaday aadayaan hawshaa inaad fahamtaan had caqligiina waa inu aad u shaqeeyo garanay muslim xagga u saar garanay gaal xagga u saar hadday isqabsadaan labadoodii maxkamadee la aadaya muminku wuxuu yidhi maxkamadda muslimiintaan aadaya gaalkana wuxuu yidhi no maxaan aadaya tan maxaa la yidha gaaladaan aadaya maxaa xal ah dowlad turkiya waxaa lagu laazimiya marba hadduu yahay qof qof kristanaan dacwad loo qabsado oo lagu haysto laazim waa in maxkamadda nadalkeen maxkamadda muslimiinta la aadi dowla cusmaaniya waa ogolaad haalihi tusan baa shay kutubu taariikh maxaa lagu magacaabaa imtiyaazaad baa lagu magacaabaa mawjuud kutub taarikh kutub taarikh waxaa lagu magacaabaa alimtiyaazaat baa imtiyaasku muxuu yahay in gaaladii la fadilo xukun la siiyo la sarraysiiyo muslimiinta laga waxeeyo waxaa ku qoran imtiyaazaadka waxaa ku qoran qof gaal oo hadduu qof muslima dayn ka qaato oo safaaradda uu ku cararo gaaladu ay leedahay qofka muslimka ma soo dabageli karo mana dacweyn karo dowladda muslimiintuna ma dacweyn karto mana qabsan karto kamana hadli karto hameenka dambe waxaa la mugdigaa la saarahayaa doon baa la saarahayaa waddankiisi buu ka dhacay lacagtiina la teg qofka muslimka ma dacwoon karaa maya maxaa ka tirada marka asaga warkaa asagaa majalatu cadliga ka horrey horta waa ina fahantaan hawl noocaasoo dabadheh oo imtiyaazaad la yidhaahdo oo maxaa la qatar ah oo ixraafatulcaqiida baahawshaasa ku jirtay sidii loo waday oo loo waday majalatu cadiya maxay ku timi sidii loo wada loo soo durkina loo soo durkina loo soo waday ayaa waxaa la markii dambe oo maxaa la yidhaha hawsha ay soo dhowaatay oo casr cawlama ay timid oo tiknolojiyada reer galbeedka ooda soo furtay weli waxaan intaana ka tegin faransiiska marka hore hawshaa u badnaa markii dambe holand baa ku soo biirtay biljin baa ku soo biiray talyaani baa ku soo biiray ingiriis baa ku soo biiray dowladihii gaalada safaaraday furteen turkiga ka furteen qunsuliday furteen maxkamaday furteen hawsha ooda jabsatay hawshan majalatu cali horta hawlo badan oo khatara kuri waqti waynu taariikhiyo wama adraka bitaarikh sheekho tayib laa budda min fiqh fi taarikh sheekho kabacdi maxaa la sameeyey waxaa la sameeyey marka majalatu cali ku waxay dhaheen nin waxaan rabnaa safaarada carada jooga shirkadaha imaanaya ganacsi baa imaanaya heshiisyaa la wada gelahaya ma garan karna dastuurka ay leedahay dowladda cusmaaniya annagu kitaab qur'aan iyo bukhaari iyo sunno iyo maxkamad ma fahmi karno mana garanayn waxaan anaga noo taala maaha walciyaadu billah waa warkoodii xagga hadlaya annagu maxaan rabnaa saan in la tacaamulno warshado u keenno teknolojiya u keenno sameeyo kabadiyaalku yaha waddanka loo maalgasho dalxiis u yimaado warshado looga sameeyo hee waa inaad aad samaysaan dastuur aan annagu akhrino oo maqlo oon aragno oo dhahna kana naga bedela kanana waa nanfacaya kana siib kana saar aan balsu yahay egne marka miyaad garateen majalatu cali halkaasi ka soo booda markooda majalatulcadiya waxaa dhalay cadaadis soo socday saddex boqol afar boqoloo sano oo balaayaa oo diin la'aana ayay bud kastoo tula ka soo boodawey laakiin adiga dalkii wadaad kuu sheega aan taariikhayn wuxuu ku leeyahy dawla cusmaaniya waxay dejisay majalatulcadiya dastuurkana da waa dejin karta ku leeyahay majallacadi meel laga keenay miad ka qortaa sheekhu meesha laga soo dhinaadhiyey iyo meesha laga soo saaray iyo tasriifkeeda miyaad garanaysaa sheekhu hawshaan meel lagu jabay wey daay halkaa iska jeed hada billahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin